الخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور صلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين Eh, waxaan ku jirnaa qaybtii eh, takliifka waxaan ka soo baxnay masaladii ahayd hal ilkufaaru mukhaadabuuna bifuruuci shariicati waxaa inoo harsanaa wuxuu u qaybiyey masalada takliifka alficlu lmukalafu bihi oo iminkaan galayno iyo mukallafka oo qofka ficilka ee adoonka ah addoonka mukalafkaa ee la kalifay iyo ficilka lagu kalifay marka shuruuda alficlu lmukalafu bihi shuruudu lficli lmukalafu bihi ficilka lagu kalifay addoonka shuruuddiisii baakan ku sheegaya waxaan markii eh, khidaabka aan soo tacriifinaynay eh, axkaamta sharciga waa kii soo yidhi khidaab ullaahi almutacalliq waataan soo niri waa khidaabka ilaahay eh, ama khidaabu sharci si si caamay u noqoto khidaabka sharciga almutacalliqi bificli اlcabdi ku tacalluqaa bificli lcabdi saasaa fiican in hada biafcaali lmukalafiin oo si aanay uga bixin khidaabaadka ku soo arooray rasuulka un khaaska ku ah sida markaa khaalisatan laka min duuni lmuminiin oo kale waa khidaab ilaahay laakiin wuxuu ku tacalluqaa un bificli lcabdi waaxid waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin maaha afcaal lmukalafiin oo dhan markaasi aan ictiraadkaasi u imanin waa in la dhahdo bificli lmukalaf idan ficilkaa mukalafka markaa waxa weeyaan adoonku uu samaynaya oo khidaabkuu ku tacalluqaya ma aha mutlaqu lficil ficil oo dhan maaha waa ficil shuruud wata weeyaan waa ficil muwaasafaad leh markaasunbuu ficilku noqon karaa ficil qofka lagu kalifay oo khidaabkiiu ku tacalluq idan khidaabkii tacalluqa waxaa loola jeedaa waa irtibaadka laba midunbuu markaa noqonaya khidaabkii inuu kaa rabo inaad ficil aad samayso ood ficil ahaysiiso iyo inuu khitaabku kaa rabo inaad ficil ka tegto waa labadaa mid uun tegitaankuna waa tarkiyo waa ficil waa ka tegiddu waa ficil weeye ficil sameeduna dee waaba ficil oo waxa lagaa rabaa inaad ahaysiiso labadaa miduu buu noqon haddaba ficilkani lagu leeyahay samee maaha ficil oo dhan waa ficil shuruud iyo muwaasafaad wada waa ficilka shuruudda halkan ku qoran laga helo waana saddex shardi wuxuu yidhi markaa musanifku yushtaradu waxaa loo shardiyayaa filficli lmukallafi bihi ficilkii laysku kalifay ee mukallafu bihiga ahaa waxaa loo shardiyayaa alaaatu shuruudin saddex shardi saddex shardi baa loo shardiyayaa ficilka alwalu ka hore an yaclama alma'muura bihi xaqiiqatahu an yaclama waa inuu ogaadaa ayaa ogaanaya addoonka dee wuxuu ogaanayaa alma'muura bihi ficilkan la amray ee ma'muura bihiga waa inuu ogaadaa xaqiiqatahu xaqiiqadiisa waa inuu ogaadaa xaqiiqadiisa waa inuu ogaadaada waxaa loo jeedaa si waa inuu tasawurto waxaan la amrayaa wuxuu yahay haddii kale ma suurtoobayso in uu markaa waxa weeyaan uu qasto uma qasti kara bay yidhaahdeen haddaanu tasawiranayninoo shaygii majhuul buu noqonaya salaad baa la amray sekaa la amray waa inuu xaqiiqadan salaada gartaa inay tahay salaad ee waxa weeyaan qiyaam leh oo rukuuc leh oo sujuud leh oo qiraa'a leh oo takbiiratulixraamka ka bilaabanta oo tasliim ku dhammaata sidaa hadduunu u garanaynin sidee buu u tasawuran laha sidee buu ugu qasti lahaa ficilkii muu ugu qasti karaa ficil majhuula ah. mayuuya una xaqiiqadiisa garanay waayo qur-aanku hadduu ina odhan lahaan waa aqiimu salaata khalaas sida intaa lagu dayn laha rasuulku aanuu inoo bayaamiyeen sida loo tukanayo iyo sida salaadan loo aqiimayo dee sidee la samayn laha xaggeed kaga tegi lahay ka ugu rooni waa ka idhaahda markaa waxa weeyaan salaadu dee waa duce mala ducaystunbaa laina leeyahy waxaa kale lakamaba waxba kama garteen walidaa tayamumka waa kii saxaabigii markuu fahmi waayey ee tayamumka qaabku u dhacayo idan luuqadii unbuu arkayaa fatayamamuu saciidan dayiban waa kii carada ku galgashay sidaas sameeyey markaa shayga haddaanad xaqiiqadiisa garanaynin uma qasti kartid baa idhaa sababtoo ah majhuul buu noqonayaa oo saaxibul asalku waa ku tusaaleeya ee yidhaahda waa tusaale ahaantiioo lagu idhaahda buu yidhi abjad huwas oo kale oo markaa wax loola jeedo oo lagaa rabo inaad wax samayso marka abjad huwas lagu dhahdo istilaax hore lagugu sheegay in aanu ahayn dawaad eeguun qofkii abjad huwas hadduu maantao dhan ku celceliyo hadduu hadhow ku dhada de waxaanani ulajeedadeedu ahayd fadhiiso oo haddana kac maad u qasti kartaa mabaan fahminba xaqiiqadiisaba maanaa garanayaba markaa siday u suurtoobaysaa inaan waxaanan xaqiiqadiisa garanaynin aan la imaado marka waa inaad garanaysaa ma'muuru bihiga xaqiiqatahu xaqiiqadiisa waa inaad garanaysaa sida uu u dhacayo wa annahu waa isla hal sharduun laba shardi aan laga kala dhigin wa annahu ma'muuru inuu yahay madluubun mid la dalbayo minhu ay min allaahi ilaahay xaggiisa waa in laga dalbayo waa inuu yahay wa annahu ma'muuru waa inuu yahay madluubun minhu ay madluubun min qibali illaah xagga ilaahay in laga dalbayana waa inaad la socotaa oo aad garanaysaa oo haddii aabad fahanto shaygii xaqiiqadiisii laakiin aanad garanayn inuu jihadu ka socdo yaa ina amray markaa ma ilaahay baa ina amray ma rasuulkaa ina amray amarka ilahay amarka rasuulku waa mid uun ma amiir baa ina amray maxaa markaa cidda ina amartay waa ayo goorta qasadku uu imanaya baa ladhaha imtiaalku haddii la waayo baa ladhaha shayga xaqiiqadiisa inaad fahmi weydo umaba qasdi kartidba oo shaygu waa majhuul haddaad se ogaato shaygii inuu e, xaqiiqadiisii aad ogaato laakiin jihaduu ka socda aad garan weydana in masalan ilaahay subxaana watacala xaggiisa ka socdo iyo in kale haddaanad garanin imtiaalkaagii baan sax noqonayn idan ficilku markuu xagga ilaahay ka socdo maxaad ugu samaynaysaa taqarub ilahay baad ugu dhowaanaysaa taqarubkii meesha uu ka baxaya waayo qof qof hadduu amarku amro dee amarkaasi isagu kaama sawaabinayo ajrina kaama siinayo idan imtiaalkii meesha ma imanayo haddaan u amiirahayn oo amiirkuna waxa uu ka amrayaa aanay dhinacaa laga eegin waa daaco ilaahay aan la odhanin laakiin shaqsi caadiya wuxuu ku amro marka waa inaad taa u kala saartaa madluubun minhuda waa sidaas waayo qasdigii waxa ku baxaya hadduu xaqiiqada waayo samayntii qasadkii baa ku baxaya haddii la waayo inuu ficilkani xagga ilaahay ka socdo hadduu qofku una garanayna oo jihada u ka socdo haddaanu garanayna waxaa meesha ku baxya baa la yidhi imtiaalkii iyo daacadii ayaan jirin idan ficilka taqarub ila allah ayaad u samaynaysaa marka ee laba shardi lagama kala dhigayo an yaclama alma'muura bihi xaqiiqatahu wa anahu madluubun minhu labadu waa islo hal shardi oo waxay labaduba jamcinaya labada shardi waxaa jamcinaya macluumiya waa inaad aqoonu leedahay shaygani marka macluumiyadii iyo inaad shaygaa cilmi u yeelato ayaa laba jiha yeelanaya jiha waxa weeyaan xaqiiqadii shayga jihana waxa weeyaan dhinacuu ka yimiday shaygani jihadiiu shaygan ka yimid labaduba markaa waa inaad cilmi u yeelataa markaasuu imtiaalkiina dhacaya ficilkii inaad samaysaana uu imanaya markaa shardigaas waa shardiga koowaad waana hal shardi un athaanii an yakuuna macduuman shardiga labaad waxa weeyaan inuu shaygu yahay ficilka ma'muuru bihigii waa inuu yahay macduuman shay aan jirin kolkan lagu amraayo waa inuu macduum yahay amaa hadduu mawjuud yahay waa taxsiilulxaasil shaygiiood samaysay isla isagii uun haddana markaa waxa weeyaan samee caynahu ee waxa weeyaan waxay dhaheen waa takliifu maa laa yudaaq ama waxay dhaheen waa jamcu bayna naqiideyn bay dhaheen oo waxay tusaale ahaan ay yidhaahdaan shuraaxda qaarkood haddii masalan qofka la amro qof baaniya oo wax dhisay oo marka hore la amray inuu shay dhiso ama uu wax qoro shaygaa dhis shaygaana qor baa layidhi in haddana la yidhaahdo aaniyan uktub wabni ma shay kala hadduu shay kale yahay dee waxaa la odhanayaa way asixi kartaa oo inta shay lagu amro haddana shay kaloo kaa lamida lagu amri karaa taa maaha caynahu kii horeed marka hore samaysay cayntiisii uun haddana same aaniyan mar labaad isla isaga uun ee kii horena isagoo jira oo hadduu kii hore baaba'ana dee wuu baaba'ay baa la odhanaya marka caynahu uun samee mar labaad waxay dhahen waa jamcu bayna naqiidayn mana suurtoobaysa yidhahdeen sababtoo ah waxaa ka laazimaya markuu shaygii qofku sameeyo haddii cayntiisa uun samee la dhahda isagoo mawjuuda inuu kii hore laasim noqdo inuu macduum noqdo si mar labaad haddana xiyasa wujuudka uu keeno markaa shaygiiyo mawjuuda macduum wuu noqonayaa markaa haddana mayma noqonayo shaygu inuu macduum iyo mawjuudu noqdo fii aanin waaxid maxaa la odhan jiray <clears throat> waa jamcun bayna naqiidayn waa laba shay oo naqiidayna oo la jam naqiidaynkuna marnaba ma kulmaanba mana irtifaacaan baa la dhahdaa oo hal mar meesha kama wada baxaan hal marna ma kulmaan oo didaynka way ka kala duwan yihin oo didaynku iyaga waxaa la dhahdaa ma kulmaane laakiin labaduba way irtifaaci karaan meesha way ka wada bixi karaan markaa iyadna waa mustaxiil idan salaada waxaa layna amrayaa salaada duhur waxaa layna amrayaa aqimi salaata liduluuki shamsi markuu wakhtigeedu gaadho laakiin aynaan samaynin ama markaan salaadii duhur samayno ee aan ka baxno fii nafsihaa maa layna amraya haddana waayo waaba mawjuudba waaba mawjuud haddii kale waxay nagu kalifaysaa inay macduum noqoto siday macduum ku noqon mawjuud bayba noqotee shaygoo macduum ayaa mawjuud ayaa markaa haddana noqonaya mawjuuda miyuu macduum noqonaya waa naqiiday waa laba shay oo markaa mutanaaqid ah marka waa inuu yahay shaygu ficilku macduuman goortan lagu amraayo waa inaanu jirin shardiga saddexaad an yakuuna mumkinan waa inuu suuroobaa waa inuu yahay ficilkaasi mumkinan shay suurooba waa inuu yahay halkaa markaa masala imanaysa wa haadaa buu yidhi wuxuu calaa haadaa uu leeyahy masala ka dhalanaysa tan u dambaysa oo ah an yakuuna mumkinan waa inuu mumkin yahay waa inuu suuroobaa waxaa ka dhalanaya masaladii ahayd altakliifu bilmuxaal ayay qaarkood ka cabiraan ama waxay dhahdaan altakliifu bimaa laa yudaaq in qofka lagu kalifo waxaanu awoodayn in qofka lagu kalifo wax mustaxiila ah. waxay ka dhalanaysaa masaladani ah waxaan shardigan saddexaadee ah an yakuuna mumkinan waa inuu mumkin yahay shaygu haddaanu mumkin ahayn muxuu noqonayaa mustaxiil muuna noqonayni mustaxiil buu noqonaya ama wuxuu noqonayaa bimaa laa yudaaq waxaan la awoodayn shayga mustaxiilkaana labay u kala saaraan khilaafka kahor intaynaan gelin mustaxiilun lidaatihi shay daatadiisa mustaxiil u ah daatadiisaba mustaxiilaba waa jamcu bayna naqiideyn shaygaasina xaqiiqadiisa marka la eego shay lamaba odhan karaba waxaana kaasoo kale shayba in la ydhaa maa oo shay lamaba odhan karaba hadduu shaygu hadduu wuxuu mustaxiilu yahay shay maa la odhan karaa shay lamaba odhan karo maba soo gali karaba waa waxaan jirin weeye markaa mustaxiilku waa kaas aljamcu bayna anaqiidayn oo kale an yakuuna shayu alwaaxid macduuman xayan wa mayitan shay macduuma wa mawjuudan macduum mawjuud mar may suurtoobi kartaa mayguya xayan mayitan haddaan laba kale jihe lagu kala xambaarayo oo xayaataduna xaqiiqa ugu dhacdo mawdkuna sidoo kale oo xaqiiqa ugu dhaco ma suurtoobayso waa jamcu bayna anaqiidayn hayna lama odhan karo shayna lama odhan karo oo waa kuwa ahlulbidacu mararka qaarkood markay keenaan masaladan eh, wallahu khaaliqu kulli shay ama eh, wallahu calaa kulli shayin qadiir oo kale shay kasta ilaahay wuu karaa wuu awooda ay mararka qaarkood arkayso inay idhaahdaan eh, muu awoodi karaa an yakhluqa mila nafsihi bay naftiisoo kale inuu abuuro waayo waxa weeyaan mila nafsihi siday ku suurtoobaysaa bimacnaa ilaahan waa makhluuqan fii anin waaxid waayo markaan idhaahno khalaqahu mila nafsihi miyaanu noqonaynin makhluuq muna makhluuq noqonayn marna mila nafsihi baad leedaho waa ilaahan milahu shaygaas muxuu noqonayaa marka muuna ahayn mustaxiil muuna ahayn mustaxiilkuna shay maba soo galaba oo wallaahu khaaliqu kulli shaydanuna soo gelin shayba maahaba lama idhahdaba shay shayga goorta shay la yidhaahdaa waa markuu mumkin yahay wax aan mumkinnimada soo gelaynin shayba lama odhan karo qaarkoodna taasay markaa kuleeyihiin waa la isku kalifi karaa oo wuxuu noqon karaa waxa weyaan mustaxiilu lidaatihi shayga daatadiisa mustaxiilka wihi waa laysku kalifi karaa see layskugu kalifi ficilun baa laisku kalifaa kanna ficil baad sheegaysaa shay buuna ahaynba xataa shay lama odhan karo wuu ka baxsan yahay laakiin mid waxaa jira la dhaahdo muxaalun lidaatihi muxaalun waxaan ujeedaa muxaalun liqayrihi daatadiisu maaha mustaxiilu maaha adaan awood u helaynin labadaasa u kala saaraa oo haddii ilimka lagu dhaahdo oo kale eh, jawhar samee ama carad samee ama wax abuur waxaanad aad u karaynin xaqaaga marka laga waa mustaxiil laakiin ilaahay subxaana watacala dhankiisa marka lagama mustaxiil buu noqonaya mahima noqonayo marka kaasoo kale waa daatadiisa mustaxiil lama odhanayo waa liqayrihi buu mustaxiilu yahay baa laleeyahy marka shaygu hadduu daatadiisa mustaxiil u yahay shaynimaduuna sooba gelaynba shaynimada ma soo galaayo marka intaa markaan ogaano an yakuuna mumkinanta in loola jeedo waa inaanu mustaxiil ahayn ayaa masaladii waxaa imanaysa maa lagu kalifi karaa dadka wax aan mumkin ahayn oo mustaxiil ah atakliifu bilmuxaal may suurtoobaysaa mise ma suurtoobaysa qaarkood halkaa markay marayaan kutubta usuulu masalada intaanay gudagelin ayaa waxay caddeeyaan mawdica nisaaca uu ka taagan yahay qaarkoodna iyagoon sidaa sheegin bay dhex galaan marka waxaa laga yaabaa haddii qofku sidaa un loogu dhex galo inaanu fahmin laakiin waa in marka hore laga horraysiiya mawdica nisaaca si aynuu ogaano takliifu bilmuxaalkani ama takliifu bimaa laa yudaaq ayaa waxaa loo qaybiyaa laba qaybood wuquucuhu sharcan sharci ahaan inuu dhaco oo ay dhacdayba oo sharcigeenna ayba ku jirto shay mustaxiiloo laynagu kalifay iyo xaggii caqliga waan horta labadaa loo kala saaraa ta nisaacu ka taagan yahay waa tee waa xagga caqliga nisaacu taasunbuu ka taagan yahay masalan tusaale ahaan ilaahay muu inagu kalifi karaa shay mustaxiila xagga caqliga markaan eegno sharcan yaanu dhicinbe waa taata uu khilaafu ka taagan yahay ay qaarkoodna leeyihiin shayga markuu mustaxiil yahay sharcan ma dhici karo dee maw kumaba haynaba ka soo saar shay mustaxiiloo laynagu kelifi sharciga maanka heli karna kama heli karno wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha rasuulku waa kii xadiis ku lahaa markaan shay idin amro faatuu minhu ma statactu waxaad ka kartaan kala awooda waxaad ka awoodaan kala yimaada nusuustii sharcigaaba diidanba intaasoo nas baan ku haynaa inaan ilaahay xataa iska dhaaf wax mustaxiileh wax xaraj ku jiro oo nafteenna cihiiri gelinaya aan laynagu kalifin ficilka haddaan awoodi weynana waatan layna leeyahay markaa wuu kaa dhacay salaada haddaad qiyaamkii kari weydo wuu kaa dhacaya waad fadhiisanaysaa oo qiyaamkii laguguma kalifaayo sekadii haddaanad maal lahayn bixi laguma odhanayo wahaakada waana waxa weeyaan rafculxarajna waaba qawaacidka guud ee shareecadda islaamka markaa wuxuun ku jira inaan markaa xarajka qofka laga rafciyo markaa e, sharcan inaanay dhicin way caddahay laakiin ta khilaafku ka taagan yahay waa halkee baan nidhi waa caqlan waa inaad saa ula socotaa haddaad ta sidaa ku guda gasho de waxaad arkaysaa tiyo e, waxa weyan haldhow wuxuu ina odhan doonaa halkani markuu madhabka qaarkood sheegayo wajawasa aljibriyatu altakliifa bilmuxaal jibriyadu waxay baneeyeen altakliifa bilmuxaal bay baneeyeen atakliifa bilmuxaal haddana dhinacii kale aad ku arki kutubtii usuulfiqiga aad ku arkaysaa in jamhuur usuuliyiin dhan yidhahdeen atakliifa bilmuxaal uu banaanyah isku kaa qaban maayaan markaa jumhuur alusuuliyiin baa qaba ayo jumhuurtoo dhan baa qaba altakliifu bilmuxaal waa halkay u badan yihin dhowr markaa a'imadii shaaficiyada ayaa diiday halkana qaar buu inoogu sheegeen oo yidhi atakliifu bilmuxaal ma bannaana sida muwafiqdiin ibnu qudaami ibnu xaajib iyo qasaali iyo abu xaamid alsfaraayiin iyo abu bakar iyo way diideen laakiin jumhuurtii kaleo dhan way ogolyihiin marka jumhuurtiibaa waxay leeyihiin atakliifu bilmuxaal wuu dhacayaa haddana halkan wuxuu ina yidhi daa'ifo jibriyada ka ayaa ayaa banaysay isku kaa qaban maayaan markaa markaa mawdica nisaaca waa inaad fahantaa kuwan baneeyey waxay leeyihiin waa caqlan wuu dhici karaa caqlan wax diidi karaa ma jiro sharcan sama dhicin sharcan muu dhacaadaa daa'ifo yar oo waa kuwa jibriyada uu sheegaya oo kuwaa wey daa'ifo yar oo markaa mutakalimiina baa layidhi ama jibriyaba ku magacow ayaa yidhi sharcanna uu dhacaa aynaga tusa sharcan halkuu jiraa ma jiro adilo guudun bay soo daliishadeen oo aan meeshana markaa haysanin oo ay ka mid tahay hal daliiloo caqliyah iyo hal aayaday soo deliishadeen taana waa laga jawaabi doonaa e, markaa e, waan ogaanaan malaynayaa mawdica nisaacu uu ka taagan yahay waa xagweeyaanuun xagga caqliga ee sharciga ma aha wa calaa haada falaa yajuusu ma bannaana altakliifu bilmuxaal shay mustaxiila in la isku kalifo wa huwa kani cadamu takliifi bilmuxaal shay mustaxiila inaan laynagu kalifaynin madhabu muxaqiqii ahli sunna muxaqiqiinta ahli sunnaha madhabkooda weeyaan iyo walmuctasilati muctasilada wakhtaarahu waxaa kaloo doortay almuwafiq muwafiqdiin ibnu qudaama rawdaha wa bnulxaajib ibnulxaajib hasaali ayaa ka mida isaguna imaam alxarameyn baa ka mida abu xamid alsfirayini baa ka mid abu usayrafi baa ka mid qolyahaasoo dhan waxay yidhahdeen ma banaana atakliifu bilmuxaal waxayna u badayihin usuuliyiinta shaaficiyada daliilka ay soo daliishadeen mid waa eh, adilo eh, naqliya oo xaggii markaa waxa weyn daliilkii naqliga ahaa ayay horreysiiyeen hal aayadu soo qaatay laakiin adiladu way badantay lamana soo koobi karo liqowlihi tacaala laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafna kuma kalifo ilaa awooddeeda maahine ilaa awooddeeda maahine walianna takliifa dalab takliifkuna waa dalab aayaadka kalena way badan yihiin takliifku waa dalab bay yidhaahdeen waddalabu dalabkuna yastadcii wuxuu keenanayaa madluuban shay aad qabanaysa de madluub madluubku waa shaygii aad qabanaysay wiil idan dalabkii madluubba ayaa ka dambeeya oo qum marka la yidhaahdo waa dalab madluubkiina muxuu noqonayaa qiyaam buu noqonayaa iijaadulqiyaam inaad qiyaam dhaliso idan dalabkii wuxuu keenanayaa madluub madluubkaasoo taxsulu bihi daacatu daacadii ay ku xasisho oo markaad la timaaddo madluubkii ilaahay waad adeecday imtithaalkiina waad la timiday walmuxaalu muxaalkuna laa yumkinu ma suurtoobo dalabuhu in lagaa dalbaa ma suurtoobo shayga mustaxiilkaa maxaanay markaa u suurtoobin in lagaa dalbo masalo kaleu uga qiyaas qaatay ama arrin kale kamaa yastaxiilu min alcaaqili sida qofka caaqilkaa ah ay mustaxiil uga tahay dalabu lkhayaadati inuu khayaado ka dalbo oo uu dhar tol yidhaahdo min ashajari geedka geed hadduu la hadla ka odhan dharkaa ii tol qamiiskaa tol ama shaarkaa tol sababta markaa aanay u suurtoobaynin geedka inuu khayaado amro geedkani ma tasawuranayo waxaanaad amrayso idan daaca inuu arrintaa kaa adeeco oo uu sameeya may suurtowdaa mayma suurtoobayso sababta waxa weeyaan labada arrimoodba ta kale tanuu shaygan uu sheegay oo ah shay mustaxiila in lagaa dalbo ma suurtoobaysa buuri sida qofka caaqilkii geed aanu uga dalbaynin khayaado waayo tasawuru daacaan suurtoobaynin labada arrimoodba halkaasi iskaga mid yihiin geedkani kuma adeecayo sababtoo ah khitaabkaaga ma fahmayo taas waa mid adiguna qofkani khitaabkiisa waad fahmaysaaye ficilkii inaad dhaliso ma awoodaysid maad awoodaysaa ficilkii inaad dhaliso haddoo mustaxiila may weeyaan idan labada arrimoodba waxay eh, iskaga mid yihiin eh, waxa weye licadami tasawuri daaca daacaan jiraynin midna khitaabkiibuna fahmaynin oo waa geedkii qofkanina muxuuba ku amriba ficilkii idin waa madluub in madluub baa lagaa rabaa madluubkii ma dhalin karaysa fii waaqici alficil abad fahamtidba wuxuu kaa rabo marka waa mustaxiil lagama dalbayo laa yumkinu dalabuhu kamaa yastaxiilu min alcaaqili sida qofka caaqilka ay mustaxiil uga tahay dalabu lkhayaadati min ashajari geedkaa inuu wax ii khayaadee uu yidhaahdo waa licadami tasawuri daacati kilaahumaa fa yuqaas waa looskaga qiyaas qaadanaya macnaha labada arrimoodba tasawur daaca ma dhacayso midna khitaabkii ma fahmaayo adiguna iijaad ma samayn kartid ficilkaa mustaxiilka inaad dhaliso idan daa'ifadaa markuu inoo tilmaamay adiladeeduna way badan tahay xagga sharciga iyo xagga caqliga waana qowlka marka raajixa weeye ee wajawasa aljibriyatu qolyihii kaluu markaa sheegay waxaa baneeyey buu yidhi jibriyada altakliifa bilmuxaal jibriyadu waa daa'ifo jahmiyada ka mida daa'ifo jahmiyada ka mida weeye iyagu markaa eh, takliifa bilmuxaalka ay baneeyeen dee sharcan bay u jeedaan haddii kale laakiin loola jeedo caqlantii caqlantii daa'ifa jibriyo kelimay baneyna bal jumhuurnan baa qabta ee eh, waxaa loola jeedaa uun waa xaggii sharcan bay u iyagu jibriyadu markaa waa daa'ifo eh, jahmiyada ka mid a oo jahmiya marka la leeyahay waxaa la mulaaxadaynayaa xaggii asmaa wa sifaatka idan jibriyadu waa jahmiye weyaan laakiin marka jibriil la leeyahayna waxaa la mulaaxadaynaya oo la eegaya xaggii ficlulcabd afcaashii addoonka markaa jahmiyadu marka la eego min baab ilasmaa'i wasifaat waa jahmiya marka la eego min baab ilafcaal afcaalulcibaadna maxay noqonayaan jibriyay noqonayaan marka ayaga waa jibriyada waa ku weeyaan waa kuwa odhanaya addoonku waa majbuuro wuu qasban yahay waana masluubulikhtiyaar oo ikhtiyaar ma le oo waa sida aalada la dhaqdhaqaajinayo oo kale baa ama waa ka xarakaatulmurtacish waa ku yoodhan jira qofka gariir kale gacantiisa ma joojin karayo dabaysha oo kale markii geedka wado geedkaasi ikhtiyaar male wuu isku taago addoonkuna waa saasoo kale yidhahdeen marka meesha waxay ka saareen qudradii markaa waxa weyn addoonka addoonku qudraba male bay yidhahdeen idan waa majbuur waana masale eh, markaa faasida oo marka xagga laga hadlayo markaa eh, laga hadlayo eh, afcaasha addoonka marka laga hadlayo masale caqadi oo caqadi oo faasidi weeyaan jibriyaduna marka waa kuwaas waxay baneeyeen kuwaasi jibriyadaasi altakliifa bilmuxaal mustadiliina biqowlihi tacaala iyagoo soo deliishaday aayaddani laa tuxamilnaa maa laa daaqata lana bihi hanagu xambaarin ilaahow maa laa daaqata lanaa bihi waxaanaan awoodu lahayn aayaddaasay soo deliishadeen wejhulistidlaalku waa sidee waa sidan uu kuu sheegay musanifku liannahum sa'aluu dafcahu waa wajhu listidlaalka siday aayadda u deliishanaya liannahum sa'aluu waxay weydiisteen ilaahay dafcahu inuu ka dufaaco ee shayga aanay awoodda u lahayn walow kaana mamnuucan hadduu mamnuucba yahay shayga mustaxiilka aan qofka lagu kalifaynin maa sa'aluuhu mayba weydiisteen mayna weydiisteen oo mayna yidhaahdeen eh, hanagu kalifin waxaanaan awoodu lahayn marka kaasi waa daliilkani waa laga jawaabi doonaa daliilkani sariix kuma aha altakliifu bilmuxaal bal daliilkani wuxuu inoo caddaynayaa uun inay ilaahay subxaana wa tacala ay weydiisteen waxaanay awoodu lahayn in aanu ku kalifin shayga aanu awoodda loo lahaynina ma aha uun mustaxiilun lidaatihi bal mustaxiilaadku way badan yihiin wayna kala culus yihiin wayna kala fudud yihiin waanuu inoo caddayn doonaa hadhow reer bani israa'iil markii lagu kalifay an iqtuluu anfusakum nafihiinna dila markii la yidhi dilkaasi sow mashaqa kuma jirto mashaqo adag baa ku jirta waa takliifu bilmuxaal baa laleeyahay laakiin mashaqaa ku jirta qofkii wuu samayn karaa oo wuu dhalin karaa laakiin mashaqo adag baa ku jirta waa taata loo jeeda ama inay markaa waxa weeyaan markay nijaasta oo kale ay meel ka gaadho sida xadiiskii saxiixa uu sheegayay inay maqaariid ku jaraan oo ay jidhkooda markaa waxa weeyaan ay qayb ka mid a ah, qaybta nijaastu ay soo gaadhay inay jaraan walow culimmada qaarkood ay ku awiilayaan ay leeyihiin jidhka mayna goynaynine dharkay goynayeen oo dharka halkay ka gaadhaa la jarayay laakiin waxa laleey waa ta'wiil aan daahirka xadiiska waafaqsanayn bal daahirku waxa weyan inay jidhkooda jarayeen waana nooc markaa waxa weeyaan culays ah oo cusri ku jiro ta markaa mu'miniintu ilaahay ay weydiisanayaan inaanu ilaahay ku kalifina waa taa ma aha waxa weeyaan wax mustaxiila oo aan suurtoobaynin hanagu kalifin inay ilaahay leeyihin taa maaha liannahum sa'aluuhu dafcahu walow kaana mamnuucan maa sa'aluuh arrinta kaley soo deliishadeen walianna allaha ilaahay kallafa abaajahlin abaajahal waxa uu ku kallifay biliimaani iimaanka ama abaalahab ama kufaarta oo dhanba ee kolba mid bay ku tusaaleeyaan ama abaajahal ha noqdo ama abiilahab ha noqdo kallafa abaajahlin biliimaan ilaahay wuxuu ku kallifay abaajahal iimaanka inuu rumeeyo maca cilmihi ilaahay isaga oo og annahu lan yu'mina inaanu rumaynaynin sababtoo ah cilmullaahi saabiqii waxa uu ku dareeray inaanu abijahal rumaynaynin ilaahay bal abiilahab tabbad yadaa abiilahabin watab maa aqnaa canhu maaluhu wamaa kas sayaslaa naaran daata lahab inuu naar gali doono idan markaas waxaa halkaa ka cad inuu markaa waxa weye min ahli naar uu yahay haddana xilligay aayaddaasi soo degaysay maamuur buu ku ahaa inuu ilaahay rumeeyo oo rasuulku waa loo soo diray oo dadka loo soo diruu ku jiray ee laga dalbaayo inay ilaahay rumeeyaan marka waxay yidhaahdeen waxaa la amray inuu ilaahay rumeeyo biannahu laa yu'min haddana isagoon rumaynin marka waxay yidhahdeen waa takliifun bilmuxaal laakiin maaha baa laleeyahy si aad u fahamteenna maaha abaajahl waxaa laga dalbay ee samee la yidhi ma shay mustaxiila mise waa shay dadka kale amaaashiisuba samaynayaan waa dadka kaleba waxay samaynayaan waa iimaankii inuu la yimaado iimaankuna daatadiisa mustaxiil maaha waa nudqu bishahaadatain labada shahaadatayn inuu ku dhawaaqo rasuulkii waa loo soo diray caqligiisu kaamil buu ahaa mucjisaadkii rasuulkuna way muuqdeen oo aayaadka hortiisa way yaalleen idan maxaa u diiday inuu rumeeyo amaa cilmiga ilaahaye saabiqa ee ka horreeyey inuuna rumaynaynin dee waxa weeyaan taasi ilaahay baa ogaaday inuu macaanidu yahay un hadhow aanu rumaynin cilmiga ilaahay saabiqiina taqyiir kuma dhici karo laakiin taasi ma aha in lagu kalifay shay mustaxiila ee shayga mustaxiilka waa qofkoo la ydhaahdo ee waxa weeyaan ee hadda markaa shaygani mawjuudka macduum ka dhig oo kale ama ahaysi shay aanu awoodi karin ama aljamcu baynu naqiidayn marka labada masalo isku mid maaha wuuna ka jawaabi doonaa markaa wuxuu ka jawaabay waqad ajaaba waxay kaga jawaabeen almaanicuuna maanicuuntu kuwa diideen waxay kaga jawaabeen bianna macnaa laa tuxamilnaa maa laa daaqata lana bihi waxa weeyaan ay maa yashuqu wax mashaqo keena oo na dhiba ka qowlihii uqtuluu anfusakum aw ikhrujuu min diyaarikum labada arrimoodba way karayaan laakiin mashaqa ku jirta nafihiinna dila baa leeyi fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum intaad ilaahay u toobad keeno toobadiinnuna waa maxay inaad nafihiinna dishaan mashaqaa ku jirta markaa waa taa tahay ay leeyihiin mu'miniintu hanagu kalifin waxaanaan daaqa u lahayn macnaha awoodayada ka baxsan walow ficilku iijaadkiisu haba suurtooba laakiin mashaqo iyo culays baa ku jira ama guryihiinna ka baxa baa layidhi oo ka tega ka hijrooda gurigaaga wax walbay ku yeellaan markaad ka baxdana dee waa mashaqo culayskeeda leeg weya wa takliifu abijahlin biliimaan waa arrinta kale ee yidhaahdeen abi jahl waxaa lagu kalifay iimaanka isagoo ilaahay uu og yahay inuuna rumaynaynin hayru muxaal muxaal ma aha waxaa lagu kalifay maaha mustaxiil idan masaladaan ku doodayna nisaac way ka baxsan tahay lianna aladillata adilada sharciga ah ee xaqa u caddaynaysaa mansuubatun amaamahu hortiisay taagnayd adilo waadixay ahayd rasuulkaa la soo diray baa ka mid ahaa mucjisooyinkuu ku arkay baa ka mid ah mansuubatun amaamahu qur-aankaa ku soo degaya rasuulkaaba mucjisada ugu weyn ahaa ee ay keeni kari waayaan hal xarafna dhaho ay ka keeni kari waayeen wa caqluhu caqligiisuna xaadirun oo khidaabka uu fahmaayey majnuunna ma aanu ahayn walaakina allaha ilaahay inbaa calima ogaaday minhu isaga annahu abujahal yatruku inuu ka tegaayo maa yaqdiru calayhi wuxuu awoodaayo ilaahay hore uu ogaaday subxaana wa tacaala inuu ka tegaayo wuxuu awoodayo idan cilmigaa ilaahayee saabiqa ee ilaahay uu ogaaday inaanu ficilkaa samaynaynin waa waxaan odhanaynaa waa waxaa lagu kalifay wax mustaxiila maaha taa maaha wax mustaxiila lagu kalifay ma bal shayga lagu kalifay daatadiisaan eegaynaa maaha mustaxiil walaakina allaha calima ilaahay baa wuxuu ogaaday minhu isaga idan cilmullaahi saabiq wey annahu yatruku inuu ka tegaayo maa yaqdiru calayhi wuxuu awoodayo xasadan xasad ahaan iyo wacinaad cinaadan mukaabaro iyo kibir iyo madax adayg cinaada inuu uga tegaayo ayuu ilaahay ogaa ogaalka ilaahayna saabiq buu ahaa laakiin shaygan uu ka tegayaa shay markaa maaha lagu kalifay shay mustaxiila ah oo aanu awoodi karin wa haadaa macquulun arrinkaasna waa macquul macnaha in lagu kalifo shay ilaahay uu hore u ogaa inaanu samaynaynin laakiin shayga daatadiisu aanu mustaxiil ahayn kamaa low qulta lisaxiixin mucaafaa waaba haddii aad ku tidhaahda buu ihi qof saxiix ah oo caafimaad qaba mucaafaa ay mucaafa albadandi jidhkiisu uu caafimaad qabo xubnihii iyo aalaadku wax ku qabanayay ay caafimaad qabaan haddaad ku tidhaahdo qum iftax ilbaab kacoo albaabka fur haddaad tidhaahdo falam yaftaxu aanuu furina albaabkii wa anta adiguna taclamu aad og tahay annahu kani mucaanid inuu kollaba una albaabka kaa ogolaanaynin inuu furayo oo uu mucaanid yahay waa saasoo kale wey idan albaabkan aad fur ma shay mustaxiila may maaha waa shay u awoodi karayo adna waxaad hore u ogeyd inaanuu albaabka furinin oo uu mucaanid yahay marka taasoo kale caqliga wax diidayaa ma jiro bikhilaafi waxay khilaafsan tahay maa low qulta haddaad ku tidhaahdo limariidin qof mariida tana mustaxiila iyadu waana tanta markaa sharciga aan dhacaynin ta nisaacuna waa tan bikhilaafi maa shay bay khilaafsan tahay low qulta haddaad ku tidhaahdo limariidin mariid caajisin can ilqiyaami qiyaamka ka caajisay oo aan kiciba karaynin haddaad ku tidhaahdo qum iftaxilbaab kacoo albaabka fur taasi markaa waxa weeyaan waa ficilkaasi daatadiisa ayaanu u suuroobaynin laakiin abijahl shayga la amray isagu waa shay suuroobayi ogaalka cilmullaahi saabiqana lama soo xujaysan karo oo lama odhan karo shay mustaxiila ayaa la amray shay mustaxiila sideedaba masaladan ayaa markaa eh, <clears throat> qadarka ilaahi subxaana wa tacaala oo kawniga ah lama soo xujaysan karo waayo waa shay kaa asturan adiga shay aad og tahayna bal waxaan eegaynaa uun addoonkani caqligiisu waa kaamil aamanaa unbaa lagaa rabaa wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa shirihi dawaa'iftii ku lumay eh, qadarkana kumayna lumin ilaa ay qadarka baadhbaadheen maaha markay qadarkii baadeen ee ay dhex galeen ay gudagaleen uunbay markaa laba daayifo u kala baxeen kuwa yidhi meene addoon qadarba maba jira wa ilaahay wuxuu u qadarayba addoonka ma jiro addoonkuna ficilkiisa isagaa abuura isagaana sameeya qadar ilaahay oo saabiquu ka horreeyana ma jiro walciyaadu billah waa muctasiladii halkaasay kul addoonkana ficilkan isagunbaaba samaynaya iyo kuwa cakiskooda qaatay oo yidhi kuwa hore waxay ka saareen adoonka iraadadii ilahay bay meesha ka saareen iyo kuwa cakiskooda oo jahmiyadii jibriyada ahayd oo iyaguna kaba saaraya iraadadii addoonka ay meesha ka saarayaan idan waa mujbar bay addoonkii leeyiy waxaana baarhbaadhid ba u markii rasuulku uu saxaabada ku soo baxay iyagoo masalada qadarka ka mormayana waa kii aad ugu xanaaqay ilaa uu yidhi mama waxaasaa laydila soo diray buu yidhi mase sidaasaan idin amray kabacdi ilaahay buu ku dhaariyey rasuulku inaanay masalada qadarka ka murmin ka murminib markii baana ugu dambaysoo saxaabadu dib ugumayna noqonin masalada qadarka markii dambe macbaduljuhani ninkii la odhan jiray xataa saxaabadiio nool cabdillahi bni cumar waa kuwii nool oo qarnigii markaa waxa weeyaan eh, boqol iyo waxaan ujeedaa awaakhirkii sideetameeyaadkii hijiriyada xilliyadaas ayuu soo baxay macbaduljuhani ninkii ugu horreeyey ka hadlayna kaasuha ah ee bilaabay saxaabaduna way sii noolaayeen qaar ka mida sida cabdillahi bni cumar iyo way noolaayeen waa kii cabdillahi bni cumar ee labada nin ee labada taabici ee hareeraha ka galeen isagoo masaajidka ku tukanaya ay yidhahdeen yaa abaa cabdiraxmaan dad baa soo baxay bay yidhahdeen qadarkii diidan oo odhanaya alamru unuf amarku iminkuunbuu bilaabmayaa ee hore uma jir waa kii cabdillahi bni cumarna yidhi hadday bixiyaan waxaan ku dhaaranaya waladii nafsii biyadihi low anfaqa axaduhum midla uxud buurtaa uxud oo dahaba haduu midkood la baxo ilaahay ka aqbali maayo ilaa qadarka ay rumeeyaan marka qadarka waa la rumeeyaa qalbigaana lagu qabtaa laakiin lagama rabo inaad baadhbaadho ood xujaysato lagama rabo hal mar keliya la xujaysan karaa waa markuu ficilku xumaana aad samaysay ficilkiina aad ka toobad keentay wakhtigiisiina uu tegey hadduu qof kuugu idhaahdo maxaad xumaantahay xumaantaa u samaysay waad odhan kartaa ilaahay baa ii sidii aadam iyo muuse markii xujadu dhex martay uu muuse ku yidhi adaa naga soo saaray jannada oo sababtaadii geedkii aad cuntay khadiicadaadii darteed baan ayaan marka u hoognay waa kii eh, ku lahaa eh, nebiyulaahi aadam eh, aduu muusew kaliimullaahi baa tahay oo ilaahay baa khaasiyo gaara ku siiyey ma waxaad igu canaananaysaa dembi ilaahay wuu ii qoray intaa iyo intaasoo sannadood ka hor qabla an yakhluqa samaawaata walard bihamsiina alfi sana intaasoo sano ka hor intaanu dhulka iyo cirkaba abuurin dembi uu ilaahay ii qoray miyaad igu canaananaysaa buuli marka hadday qala tahay xujada aadam dee waxaa la odhan lahaa muusaa guulaystaa la odhan lahaa laakiin lama odhanina maxaa layidhi fa xaja aadamu muusa aadam baa ka guulaystay baa layidhi muuse marka halkaa waxaa laga qaadanayaa ficilkii markaad ka toobad keento muddo horena uu dhacay qofna uu kugu soo hadal qaado kuhaa maxaad waxaa u samaysay dee ilahay baa ii qadare waad odhan kartaa laakiin adoo iminka ficilkii ku jira inaad tidhaa ilaahay baa ii qadare xumaantan ka kac dee ilaahay baa ii qadare ma wax ilahay ii qadare baad igu cadda wuxuuna uu ku jiraa taasi ma suurtoobayso masaa'ilka ee sharcigaana looma soo xujiysto sidaa halkan oo kale oo ina idhahdaa marka waxa weyn abijahl ilaahay wuxuu ku kelifay saaso waa waxa weeyaanuun sax maaha sawaabna maaha abijahl waxaa lagu kelifay shay mustaxiila mayna ahayd shay markaa mumkina ayay ahayd amaa cilmiga ilaahay saabiqee hore inuuna rumaynay nintaasi lama soo xujiysan karo waayo waa qadar taa waa la rumeeyaa un lamana baarbaaro ee masaladanina wax amara may leedahay mayo waa caqiim weeyaan caqiim soo ma taqaana maa laa caqiba lahu ah, wax amaroy leedahay masaladani ma jirto wax masaa'iloo fiqiyo ku dhisanina ma jiraan ah, caqla may dhacaysaa mise ma dhacaysana dee maxaabay nagaga jiraba wixii ma dhacday waaqican baynagu eegaynaa ma laynagu kalifay oo sharcigu maynagu kalifay shay mustaxiila sharcigeenna may ku jirtaa bal shay xaraj laan ku jirin idan markaa caqligeeda way dhacaysaa iyo ma dhacaysada maxay naga soo gaadhaya waxay naga soo gaadhayaa ma jiro amar masaladan ka ratibmaysaana ma jirto wallahu subxaana wa tacaala